ka dheer guriguri ku duway gacangacan suftiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo abe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer mm. waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, mar kale habe wanaagsan saaxiib waa habeennimaa isniin ay sii baxaysa talaada ayaa soo gelayso taariikhdana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad sanada cusub ee labada kun afariyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogoraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah somalilan ayaa heshiis waxa ay la gashay dowladda itoobiya iyadoo ku wareejinaysa dhul iyo dekad dowladda itoobiya ay ku lahaan doonto badda cas iyadoo heshiiskan uu imaanayo dhowaan shir iyadoo ugu soo gabagaboobay dalka jabuuti dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan haddaba waxaan eegi doonaa saameynta heshiisyadii lagu galay dalka jabuuti ay ku yeelan karto arrintan kuma dhex jiro shacabka ciidamada shacabku waa shacabkoodii shacabkii waa la shaqeynaya shacabkii waa garab taagan madaxtooyad ay ku hareereysan magaalada dhexdeeda dagaal ka dambeeya werigiisa dagaal dhacaya waxaana lagu qabanaya maxkamadana loo gudbinaya waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo go-aan ka gaaraya arrimahaasi iyadoo shir deg deg ah laiskugu yeeray in ay golaha wasiirada yeeshaan maalinta berita ah waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas oo ku eedeeyay madaxweynaha maamulkaasi inuu doonayo inuu kula wareego inqilaab maamulka puntland isagoo caburinaya siyaasiyiinta iyo simada dhaqanka maamulkaas khilaafka doorashada ee deegaanada puntland ayaana cirka isku sii shareeray muddooyinkii ugu dambeeyey xilli maanta la dhaariyey xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland waxaana lagu eedeeyey madaxweynaha puntland in uu soo xushay xildhibaanadan haddaba waxaan eegi doonaa haddii arrintan ay xukuumadda puntland ay damacdo inay dardar geliso waxa ka dhalan kara saameyn karaa sababta si guud markaa fiirisid wadanka waxa kontarool gareeya ama maamulo dowlada federaalka maamusho saameyntu ku yeelan doon waxaa kamid ah heshiiskii oo maalo la galay oo jabuuti looga in wax in isbedel lagu sameeyo ama xoogaha yar oo mugdi mugdiya soo galo qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korra intaa barnaamijkeena ku guda jirnay maqli doontaan xubintii kala iyo sidoo kale qeybkaha barnaamijkeenna ah. waa mar kale iyo xog soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas e, e, kugu masixi aad e, ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo kullibo gaasriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeyin gormago' ningegan iyo allow geed qaladay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabo goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabbada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya kii kala gegima ina kala geeyin god rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin gebigebi ka dheer guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowyaysku maran ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtii gelingelin ka daran wanaag saaxiibayaal mar kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay xukuumadda somalilan ayaa waxa heshiis la gashay dowladda etoobiya iyadoo heshiiskaas etoobiya ay kula gashay in ay etoobiya helayso dekada ay ku yeelanayso badda cas waxaana sidoo kale heshiiska qeyb ka ah in la siinayo dhul ay ciidamo ay u degaan dowladda etoobiya arrinkan ayaa saacadii ugu dambeeyey soomaalida dhexdooda isqabsatay waxaana dad badan ay arrinkaas ku tilmaameen in ay jebinayso itoobiya shuruucda iyo xeerarka u yaala wadamada caalamka waxaa sidoo kaleeto arinkan ah kulan deg deg ah maalinta berita ah laisugu yar inay ku yeeshaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyadoo la filayo maalinta beri ah in lagu falaqeeyo kulanka golaha wasiirada ay yeelanayaan heshiiska somalilan ay la gashay dowladda etoobiya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa arrinkaas waxa uu ku tilmaamay arrin laga xumaado iyadoo sidoo kalena dowladda itoobiya ay ku xadgudubtay sida la fahansan yahay shuruucda wadamada caalamka u taala dhowaan ayay somalilan ay heshiis la gashay dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo qodobo dhowr ah lagu heshiiyey arrinkan saameynta ay ku yeelan karto ayaa waxaa wax ka weydiiyey falaqeeye cabdirasaaq cali xasan oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda iyo waliba arrimaha caalamka bismillahi raxmaan raxiim salaamantiin radio kulmiyo dhammaan howlwadeenada runtii barnaamijkan maanta soo ifbaxay oo ku saabsan in dowladda etoobiya lagu wareejinayo deked iyo saldhig ciidan runtii barnaamijkan waa runtii qof walba uu ka warhayaa maalinooda etoobiya ay soo jeedisay anagoo tiradoona inta la eg oo soomaalina tiradooda sidaa ay tahay ciidan bad iyo dhul iyo cirba aan leenahay dekeed la-aan sidee ku ahaan karnaa micnihi warkii ay ka dhabaynayaan runtii waa dareemi kartaa somalilan waa muddo badanaa soomaali ka go'an tahay ku dhawaad soddon iyo xoogaa sano marka arrinta maanta soo isbaxday oo ku saabsan wareejinta deked etoobiya la siinaayo heshiis loola galaayo eh, heshiiskaas oo udhexeeya somalilan iyo soomaaliya runtii waxaan isdhihi karaa heshiis horta maanta loo joogay ma ahan sababtoo ah maalin dhaweyd somalia iyo somalilan heshiiska waxay ku galeen magaalada jabuuti ee dalka jabuuti kaas oo garwadeenka ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaiil cumar gele runtii barnaamijkaas wuxuu ahaa isfahan farmushiyo laga soo saaray labada wasaaradood arrimaha gudaha iyo tan somalilan iyo soomaaliyaba qof walbana ugu jeeda runtii heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo qof walba oo soomaaliya iyo somalilan runtii ay ku qanceen u ahaa maanta in oo lasoo saaro magacyada somalilan warbaahinta kasoo muuqdo oon hasiiwal leeyahay ethoobiaan deked ku wareejinay runtii waxaan isleeyahay xoogaa yar waa laga fiicna eh, sumcad ahaan uma wanaagsana soomaaliya iyo isheeg muxuu ahaa somalilan ethoobiana runtii wadanka federaal uu leeyahay wax walbana waxaa ka masuul uulaha wadanka si guud ahaan soomaaliya soomaaliya mar heshiiskan gashay markaan waxay ila tahay waxoogaa yar waa laga fiicnaayo waa lagasii horumariyey arrinkaas eh, sidoo u saameyn karaa heshiisyadii ay wadagaleen dowlada federaalka iyo somalilan wallahi wuu saameyn karaa sababtoa ah si guud markaa fiirisid wadanka waxaa kontarool gareeya ama maamulo dowlada federaalka maamusho marka heshiiska maalindhaweyd la galayn waxaan isleeyahay saameyn weyn buu ku yeelan doonaa saameyntuu ku yeelan doona waxaa kamid ah heshiiskii oo maalindhaweyd la galay oo jabuuti looga in isbedel lagu sameeyo ama isheeg muxuu ahaa xoogaa yar oo mugdi soo galo maadaama dowladii federaalka shaqadii ay lahayd somalilan heshiis la gashay etoobiya ethoobian waxaa isleeyahay runtii ayagana muddo badan ay badla-aan ahaayeen oo soomaaliya marar badan ay muddo eh, dekad kasoo raadiyeene eh, dekedan la siiyey jubhuuda eh, ethoobiya runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa oo heshiiskii la galay qof walbana uu dareemi karaayo heshiis waxaan sida fikirkeyga waxaan isleeyahay saameyn way imaan doontaa oo si gaara ah heshiiskii la galay sababto heshiisaa la galay wadahadla hada hadlay labadii maamul maamulaa fadhiistay federaalka somalilan madaxweyne jabuuti udhaxeeyay heshiiska hadda maanta in la galo runtii waa laga fiicnaayo waxaan isleeyahay waa la horumariyey waa la dadejiyey waa lagu fududaay isleeyahay maxaa ka dhala karaa marka heshiiskaas wallaahi runtii eh, wax badanaa ka dhalan karo tusaale markii horeba sorta soomaaliya iyo somalilan xiriir fiican ma lahayn labada diblomaasiyad ahaan relationku ugu xunaa sida oo gaar ahaan sida siyaasad ahaan soomaaliya somalilan iskuma ficnayn waxaa isleeyahay somalilan wixii ay sameyn kartay way samaysay ma islahayn maanta somalilan inay soomaaliya ka amar qaadanayso ma wixii ay samayn kartay way same lakin wax badanaa ka dhalan karo waxaa ka dhalan karo wadanka si guud ahaan federaal uu leeyahay dowlad federaal dowlada ka taliso madaxweynu leeyahay raisal le gudoon baarlamaan uu leeyahay in maamul goboleed ama maamul ka tirsan aan aqoonsanen soomaaliya ka tirsan in loo soo maro runtii waa laga fiicnaa si guud ma markaa fiiriso wadamadan hadda africa oo kale ama asia oo kale ama yurub oo kale wadamo waxaa jiro sida soomaaliya somalilandna ah. oo tusaale ahaan sida taiwan iyo jeena oo kale waa aragtay oo taiwan marar badan heshiis la gashay somalilan ayagoo taiwan muxuu aha aysan ka haysan wax oo maxaana ii sheegda oo aqoonsi ah ka haysan ayagoo isleedahay dowlad fula ah noqo ama dowlad buuxda noqo ayagoo isleedahay heshiis ma gali karto runtii waxaa heshiisna la gali kara dowlad islamarkaas wadanka ka taliso ama federaalka ah taashay isla gaarto saamayn weyn baan ka dhala doontaan sidaas leeyahay dowladda etoobiya sharci ah oo qabanaya marka shuruuca u degsan caalamka oo ah in dowladda dalkaas ka jirta aan loo garab dhaafi karin heshiisyada iyo lala gelayo dalkeeda qayba ka mida ah si loo loo sameeyo khayraadkaas wax isdhaafsi iyo ameen ma ku yaalan doontaa runtii tusaale ahaan fiiriso mm. adduunyada dowladaha xeerar baa u yaalo tusaale anagoo isla oo continentig iyo ka wada tirsan qaaradii africa kawada tirsan shuruuca u taalo wadanka eh, africa waxay leedahay gurubaysi waxaa jiro east africa community waxaa jirta comesa waxaa jirta isheeg muxuu ahaa suuqa bariga africa wahmi wadamada dhan waxay leeyihiin qeybo kutulada ay leeyihiin qeyb tusaalean runtii ethoobia heshiiska maanta ay la gashay somaliland saameyn ku yeelan doontaa xeer baa qaban doona xeer qaaban doona waxaa kamid ah in dowladii wadanka weyneed oo wadan ka in heshiis la geli weydo maamul hoos imaana imaanayo oo soomaaliya hoos imaanayo somalilan in heshiis la gasho maanta runtii waa laga feenaa si guudaa markii loo fiiriyana wadamada xeerarku yaalan waa qaban doonaa sidaan isleeyahay runtii dekad markii laga saara ma fududa tusaale wadanka markii la fiiriyo dhul dhir iyo bad saddexda shia ugu muhiimsan dowlad intaas ayadaa maamusho ayadaa ka taliso hadii tusaale ahaan deked la wareejinayo dowlada dhexe iskale hadii tusaale ahaan eh, eh, isheeg muxuu ahaa eh, afiiriso dhul hadii la wareejinayo dowlada federaalka dhexe iskale runtii saameyn ku yeelan doontaa etoobiya marka la fiiriyo etoobiya dhisan oo qarniyo dhisan dowlad soo jiraan ah africana maanta sumcad kule oo la yaqaano oo dhisan ayagana labaatan sano soddon sano kahora ah waxay u samaysteenba ciidamo bad ayadoo badna ayadoo muxuu tusaaleahaan oo ku haminaya inay helaan dekada soomaaliya soomaaliya waa dareemi karta wadamada africa markii la fiiriyo waa wadanka ugu dekadaha badan waay anagu ilaahay nimcaduna siiyey marka dib waxay fiiri weysay dadkan tirado inta la-eg oo muxuu ahaa haddana muxuu ahaa dekitaan leh marka waxaa isleeyahay ethoobia ayadoo isla africa ka sharciga waa africa wadamada africa yaal way qaban waa qaban doonaa waxaa isleeyahay heshiiska waa la galay laakiin waxaa isleeyahay ogaa weli ka dhabeen baa jirto xadgudub soo lama oran kara marka ethoobiya ay ku samaysay soomaaliya waa xadgudub sababtoo ah Eh, tusaale ahaan hadii hadda waan ku sheegay dowlad waxay samaysaa dhul ceri eh, bad hadii badii lagaa soo weeraro waxay kamid waxay ka dhigan tahay duulaan kuwa dhulka ah tusaalahaan maalin waa hore oo madaxweyne uhuru kenyaata ka tii farmaajo waxay jisha muxuu ahaa eh, khilaaf wuxuu dheh oha dhinaca badda waa dareemi kartaa soomaaliya loo xugmiyey hmm. dowladaas xadgudub badi runtii waxaan isleeyahay marka deked iyo dhul iyo eh, bad iyo xir markii laga hadlaayo waa xadgudub siyaasadeed oo wadanka lagu soo qaaday arrinta waxaa isleeyahay shirkan iska leh ayadana maamusho ayadana awoodii baawer u lahoo isheeg muxuu ahaa wax ka qaban karto waa xadgudub dhuleed oo dawladda etoobiya ay ku samaynayso soomaaliya waa wadamo wasaas dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa laga filan karaa marka maadaama heshiiskan somalilan ay etoobiya la saxiixastay haddana ay u muuqato in ay dhaqan geli doonto maadaama hadaba eh, iyadoo dhawaan shir ugu soo gabagaboobo dalka jabuuti eh, somalilan iyada iyo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqday arrinkan eh, runtii dawlad markii la fiiriyo horta etoobiyana way og tahay ay dowlad ka jirto etoobiyana way og tahay somalilan soomaaliya xeerka ay ka joogto etoobiya tusaala maanta wadanka ciidamaha ka joogo oo biskiibas ama nabadilaalna ka joogo iyadoo la fiirinayo dowladii federaalka la aqoonsan yahay adduunyada lagawada aqoonsan yahay ay tahay dowlad federaal adduunyana ka diiwaan gashan xeerar yaalo dowladaha u yaalo xadgudub wixii ah dhul iyo cir iyo bad wixii ah dowlada federaalka markii la fiiriyo xeerada adduunyada ka yaalo tusaale ahaan hay-adan eh, qaramurka qaramada midoobay waxay ansixiyeen qof wadan dowlad hadii su-aal ahaan dhulkeeda xadgudub lagu sameeyo dowladda tusaale ahaan haddii haydadum la sameeyo ayda keligeed intay baxdo dagaal ma samayn karto waxaa laysku imaanaa wadahadal heshiisaa la galay dowladda inay dabagal ku samayso ayada dhulka ayadaa maamusho ayadaa ka taliso dowladda federaalkana looga baahanya arrintaas inay dowlad etoobiya la xiriirto ama etoobiya ayadaa laga rabaaba inay soomaaliya lasoo xiriirto ay dhahdo tusaale ahaan dhul hibal heshiiska lala galay soomaaliya lala galay waa inay soomaaliya heshiiskaas la gashaa sababtaas etoobian saameyn ay ku yeelan doontaa dowladda federaalka tilaabada ugu weyn ay qaadi karto waxaa kamid ah kow qof horta waa in dowladnimadiis marka hore lagu qadariyaa dowladnimadaad tahay madax banaanidaada iyo awoodahaaga aad leedahay waa in lagu qadareeya xeer ku yaalo ma ahan dhul markii suraanbad markii waa dareemi kartaa waa khayraadka iyo wadankuu leh wadamada markii la fiiriyo dhaqaalaha blue economyga la iska yihahdaye waa dhaqaalo muhiim u ah wadan jiritaankiisa horumarkiisa nabadkiisa iyo wax waliba waa isleeyahay marka dowlada federaalk waxaa ku qasban tahay arrinta inay faragelin ku samayso sababtoo ah dowlada ethoobiya heshiiska lagale waxaa laga yaabaa inay dhaqangeliso barnaamij hadduu dhaqangalaan marka waa adkaan doontaa in tusaale ahaan ah, shayga marka tusaale ahaan biyahanta intaysa ku imaan layska moosaayo ko waa in dowladda federaalka arrinta ka hadashaa oo dhex gashaayo oon muxuu ahaa eh, ama etoobiyada ayadaa laga rabaaba inay hayr la samayso oo arrinta ka hadasho arrinka muxuu ku dambeyn karaa walahi arrinkaas an waxaa isleeyahay sida saxda ah eh, ethoobiya xeer baa qaban doono xeer qaban doono waxaa kamid ah, ayagoo isla wadankii africa ka wada tirsan Eh, hadii dl dowladii isl wadanka isl qaarad ka wato hadii xadgudub samayso waxay isleeyahay heer baa heer qaban doona tusaale waxaa kamid ah dowladdu waa dowlad madax banaan oo muxuu ahaa ii sheeg oo wadan ka taliso awoodna leh oo dhulkeeda iyo meel walba ku madax banaan marka etobia waxaa le xadgudub ma samayn karto horta ay ku samaysan karin waxaa kamid ah way ogtahay wadanka dowlada ka jirta nidaamuu leeyahay federal leeyahay maamul goboleed leeyahay maanta intay soo baxdo maamul goboleed wadankii ka tirsan heshiis lama gali karto ilaa dowlada federaalka heshiis lala galo wasiir arima gudeed iyo ama arimo diigadeed lagula kulmo heshiiskan uusan ubaalageli kara waxaa isleeyahay marka maamul goboleed soomaaliya ka tirsan baa etoobiya heshiis la gashay heshiiskaas ma shaqeey ma noqon doono dowlada federaalk waxaa laga rabaa arrintaas inay ku samayso maxaa dabagal ku samayso waa xadgudub dhuleed dowlada wadanka lagu samaynayo waay aniga sidaa leewa saas ethoopian xer waa weyn baa qaban doona oo wadamada adduunyada u yeelaan oo dhinaca dhulka ah. kaasi wuxuu ahaa falaqeeye eh, cabdirasaaq cali xasan oo ka faallada arrimaha amniga iyo siyaasadda oo aan wax ka weydiinayay

lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan waxaan wanaagsanaya idin leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa xoogeysanayaa khilaafka doorashada ee puntland ee ku aadan soo xulista xildhibaanada maanta waxaa magaalada garowe lagu dhaariyay xildhibaano cusub iyadoo ay siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar kamida isimada dhaqanka ay kasoo horjeedaan arrinkaas iyadoo ay ku tilmaameen inuu soo xushay madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dane xubnahaas lagu dhaariyay magaalada garowe sidoo kaleeto waxaa kasoo horjeestay ciidamada danab ee puntland waxaana ay ku tilmaameen in arrinkaas aan la aqbali karin xildhibaanadan cusub ee muranka doorashada sii badinayana aysan ogolaaneynin in ay xildhibaanada rasmiga ah ay noqdaan waxaa sidoo kale ka hadlay arinta khilaafka doorashada deegaanada puntland madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli kaas waxaana ugu tilmaamay amaba uu kaga digay madaxweynaha puntland in qalalaase uusan gelin amniga puntland waa kan cabdiweli cali kaas oo ka waramaya madaxweynuhu wuxuu ku talagalay boodo inuusan qabanin doorasho xor oo xalaal ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay doorasho dhac ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay inuu iscaleema saaro waan ka digaynaa arrintaas khatarteeday leedahay ummaddan waxaa la wadaa rabaa in laysku wado waxaa rabaa midnimada puntland in la ilaaliyo aan la kala dhantaalin waxaa loo baahan yahay in aan dadka dhulkaa wada degan ee nabadda ku noolaa qalaalaso siyaasadeed aan la dhexgelin ayay u baahan yihiin marka musharaxiinta halkan ku midowday oo hadlay inta hadashay in kaloo badniba waxay ku baaqayaan waxay u sheegayaan shacbiga reer puntland in doorashadaasi aan saas lagu geli karin inaan doorashadaasi aysan saas ku dhici karin in doorashadaasi ay tahay iyo qaabka loo soo xulay xildhibaanadu ay tahay sharci darro baalmarsan qaabkii iyo nidaamkii buntland weligood wax kusoo dooran jirtay waa ka digaynaa waa in la ilaaliyaa nabadgelyada buntland waana ka digaynaa madaxweynuhu inuusan abuurin ee jawi colaadeed uusan ka abuurin puntland waa hagaag saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee puntland sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi weli cali gaas oo ka waramayay xaaladda siyaasadeed ee puntland xilligan ay ku jirto waxaa sidoo kaleeto oo aan wax ka weydiinay muranka siyaasadeed ee ka jira puntland khilaafka oo cirka isku sii shareerayo xildhibaan hore saleebaan faarax ciise oo xildhibaanadii hore puntland soo maray ka mid ah sida lagu xallin karo iyo waxa ka dhalan karo haddii xaalku uu sidaan kusii socdo ballantahayd inay xalay soddon iyo koda bisha magacaabaan xildhibaanadii inay soo dhejiyaan listiga xildhibaanadii ay soo gudbiyeen qabaailka puntland oo ayna soo saxiixeen madaxdii dhaqanka ee saxiixayaasha ahaa shal galab maqribkii waxaa dhacday in madaxtooyadu keentay liis liiskiina ay guddiga ku wareejisay liiskaasoo madaxtooyada laga soo qoray ayna ku qornayn lixdan iyo lix konton ka mid ah aysan waxa raa iyo saxiix iyo kalsoonidii dadka ay mataliyeen haysan guddiga waa kala jaray gudoomiyihii shirka waa ka baxay xalay shaq baxena qayb guddiga kamid ah oo madaxtooyadu musuq maasuqday awalna madaxweynaha guddiga magacaabay laakiin xubnaha qaybtooda ayaa damiirkooda siin way gudoomiyihii ugu horeeyo marka qayb guddiga kamid ah ayaa liiskii madaxtooyada shaacisay saakana la dhaariyey xubna uu garaad u yahay oo boqor u yahay oo beeldaajo u yahay oo suldaan u yahay oo ugaas u yahay oo islaan u yahay saciid cabdullaahi dan isagu soo magacaabay hmm. arinkaas halka waxaa ka hor yimid oo ka hadlay guddoomiyihii gudiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka wuxuu sheegay sidii waxu dhaceen wuxuu sheegay sababtii uu shirka uga baxay wuxuu sheegay wixii ka dambeeyay oo dhacay oo dulmiga ahaa waxaa kaloo ka hadlay midowda musharaxiinta oo qaadacay inaan baarlamanka la dhaariyo liska xal la dheejiyey aan golaha wakiilada puntland ku imaan karin dekreeto madaxweyne soo qoray waxaa hadlay deelihii badnaa ee puntland ee kuraastooda la boobay qaybna hadda hadlayaan qaybna hadleen waxaa shiru dhaqanka waxaa gaadoodsan oo ka hor yimi intii badnaa ciidamadii qalabka siday ee puntland oo caawa madaxtooyada ay ku xeeran yihiin ciidamo ka gadoodsan dulmiga sicid sameeyey iyo sharci kutumashada sicid sameeyey iyo boobka doorasho ee sicid sameeyey ah, ah. oo saacad walba oo caawo ka mid ah xabadi ka qarxi ka dhaco saacad walba caawo ka mid ah marka xaaladahaas ah. ayaa baarlamankii la sugayay in xalal la dejiyo sicid u inqiraabay dalkina u inqiraabay dadkii ama ciidan ha noqdeen ama musharaxiin ha noqdeen ama dhaqan ha noqdeen looga horyimi xaaladooda halkaasay taagan ma xildhibaanadii ay isimadu soo xuleen baa laga tegay asaa xildhibaano kale ay madaxtooyadu qoratay absolutely liis madaxtooyada lagu soo qoray oo aan qof dadkii uu matalayay kalsoonida weydiista ku jirin oo aan qof saxiix haystaa ku jirin soo gudbiyay xalay arrinka marka sidee lagu aamini karaa liiskii hore ku dhawaaqay liiska inisagoo guddigii uu shalay awalna magacaabay mm-hmm. xalana uu musuq maasuqay fara badan ku musuq maasuqay bulsheey qeyb ka mida guddiga guddoomiye ugu horeeya oo legitimate ninka ku dhawaaqi lahaa uu ka maqan yahayna fariisiyey sidaasna ay ugu dhawaaqeen marka saakana hoolkii baarlamanka oo indhaweydba isagu haysto ciidan madaxtooyada ku hareereysnaa geeyi xubnihii waxaa la isagu magacaabay saakana ku dhaariyey madaxtooyada ah. soo xusha marka maxaa lagu cadayn karaa ma waxaa hadlay isimadii ah, oo arinkwaxaa ah, dan kugu filan ah, gudoomiyihii guddiga doorashada isxaaq axmed oo saaka hadlay oo sheegay listiga la dhejiyey eh, xalay guddiga qayb kamida sii daaya inaysan ahayn listigii saxda ahaa ee xildhibaanadii beeluhu soo gudbisteen ee ay tahay listi madaxtooyadu soo gudbisay waxaa kaloo caddayn ugu filan musharixiintii midowga musharixiinta oo hadlay waxaa kaloo caddayn kugu filan odayaashii dhaqanka oo hadda hadlaya waxaa kaloo caddaynta ah ugu filan beelihii puntland ee isnaan soo xushay oo intoodi banaa wada hadlay qaybna hadda hadlayso midia laga sudaynayo maanta waa la dhaariyey sidee wax looga qaban karaa marka xildhibaano la dhaariyey oo xildhibaannimo loo dhaariyey waxay waxay waxay madatu yaa dhaariyey yaase loo dhaariyey ma waxaa puntland loo dhaarin karaa liis madaxtooyadaas ciidani kasoo qortay maahan xildhibaano xildhibaanadii saxda ahaa beelihii waa soo gudbiyeen habroocoodina waa soo gudbiyeen guddoomiyaha guddigaana gacanta ku haya waxaan rajaynaa xildhibaanada saxda inagu dhawaaqo insha allah haddii xildhibaano kale aan la keenin oo kuwan ay madaxtooyadu ku e, faradiiba ka reeb diiba ka reeb walaale hadiiba ka reeb dadka isin iyo boqor uma hayso dadka dadki matalayay iyagaa soo doortay dadki matalayay baanadaa la shaacinaya dadki matalayay baana la dhaarinaya iyagaana hoolka la geynaya doorashadana gelaya laakiin siciid isagaa hadda xukunka hayso lama dhihi ma hayo xukun waa musharax siciid mm-hmm. toddoba beri baana waqtigiis ka dhiman caawa waxaan ku idhi ciidamadii dawladda oo ka gadoobsan sharci darada baa madaxtooyada ku hareereysan marka eh, xildhibaanada hadda lasoo xulay eh, khilaafkan jiro sidee lagu xalin karaa marka hadda maba ahan walaal khilaaf ma ahan khilaaf ah. waa boob iyo wadanoqsi iyo inqilaab isku day laakiin aan uhirgelin una hirgeli karin isnimada mm. soo saxiixay garaway wada joogaan xildhibaanada lixdan lixda ah mm. xildhibaanadii lasoo saxiixay listigooda lasoo gudbiyana garabay wada joogaan guddoomiyihii guddiga doorashadana garow joogaa musharaxiinta kursiga kuraasta ku tartami laha inna garow joogaa joogaan waa la dhisayaa sideeda janary baana doorashadu dhacaysaa siciid isagaa wax iska dhiyey isagaa xurmadii xilka uu ku wareejin lahaa lamiyey waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala ilaa beriba in arrintu dhinac u dhacdo hadii alla guddigii doorashada hadduu khilaaf uu ka dhex yimide sidee arrinka marka lagu xallin karaa ismada dhaqanka u taallaa bistigii maxaaba guddigu muxuu saaraadaa lixdan iyo lixda xildhibaan gudigu nin xildhibaan kama dhigo nina xildhibaan kama qaado xildhibaanka lasoo gudbiyay inu afraaxay socdaha iyo saxiixda isinkaa wado baa laga fiiriyaa lixdan iyo lixda isin baa isu imaanaya listigii bay soo gudbinayaan gudoomiyaha guddiga doorashada ku dhawaaqaya guddiga xalinta khilaafaadka ama comity kale dhaqanku ay qabteen baa ku dhawaaqaya waktigii hadda waa gabagabo waxaana jira murankaas xoogan waktiga inay ku dhici karto doorashada ma aaminsantihiin waa aaminsanahay insha allahu tacaala beri haddaan la dejin saad saadan waa la ee puntland xildhibaan hore saleebaan faarax ciise ayuu ahaa oo xildhibaanadii hore u soo maray puntland ka mid ah oon wax ka weydiinaya xaalada siyaasadeed ee cakiran ee puntland waqtigan ka taagan gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan hagaag saaxiibayaal qaybii ugu dambeeyey barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa wada ka markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyeyaalay leedahay warkalamaaney sanadkii hore ayaa iskuulkan dambaysay xaalka ka warrama warba waxba lama socotana waa hurudaamiine xildhibaanadii buntland la soo xulay la dhaariyey waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo adna hogolda'aysiyo nimca lagu heshiis yahay kiinlo hagaage noqolo tahay kii noo hagaage warbowasanadkan khayrkiisalahayni siiya war mahaysaaniine xaalad buntland haddee maanta jiq weeye ku dayaa dhihi jirtay jiq weeye maka hayna haddana ayaay war bashiirow sheekadu ma waxay maraysaa gasiray innaga gasiray innaga innaga innaga yayna kala guuraaya arya waaqlo waxaad ka tagtay gartakii wax garaada war abdulow gartay buntlandkee timirkaa lagu celiyay miyaad leedahay haangiya haruubyahaan iskaga taarantay horta waran reedkana geydhinagatay war buntland ma taqaaniine marjac loo laabto arrimaheeda xaliyee leedahay war kalmaanay weligii warka waa dhex aradhaaniine gudoomiyaha guddada xalinta khilaafaadka doorashooyinka buntland isxaaq axmed wuxuu yidhi aniga madaxweyne deni waxaan isku fahmi weynay dadka uu soo qoraya liisku noo soo bandhigay sababtoo ah dadaanaan weliga iya arkin oo aan u qalmin inay buntland maamulaan ayaa ka buuxa buntland sidii koonfur galbeedjoyloriyanagataywarmaday warkaaga dhexgalin reer ku fahmi maayaaniine eh. gudoomiyu wuxuu yidhi madaxweynaha waxaan ku idhi eh. hadda madaxweyne waxaa la soo qortay buntland ma qaadi kardho mana xamili kardho kadibna inta baxay baan telefoonad dalsaday buu yidhi kabacdina xogayihi guddida intuu soo qabtuu yidhi dhaariyow ku dhawaaq tagtay ayaa ku tabay maa ka dhacday gurbaankasanteelka dheeli doonahe war duulbaanma garabkaa kugu jira baa layidhaa ma gacalka ku hayo war dani kasta wax saxiixahiya bow maanta waa rabaaye eh. musharaxiintii madaxweynaha buntland waxay yidhaahdeen xildhibaanada hadda soo qortay doorashadooda ka qaybgeli mayno asad yaano hadlayna wuxuu yidhi siddeedda janawari howlka doorashada aadmayna hadda guriga deni baa laysugu imaanhayaa warabwaan qaatimaadda kahor wuxuu yidhi siigada dhacaysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaandheer u baxa siibasha xigiye ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaa saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray warbau garan maysaan in ormeedayada xalisa haysatee eh. waan soo socdaa kudhe eh. waxna waan sidaa labadhe eh. samiir yeesha weligiin soomaalay ha fuduudaaryaa bashiirow siyaasadu haddii lagu sarqaamo dhibay keentaahe waxaan maqli jiray sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexawaayo seedahaadii goyse war cabdullah waxaa kaloo la yidhi siligta godlaan weydaye maqaarka saalugtayo sabiga kacaysa maleel sadaal wuxuu bixinayaa horseed horseed sahaankii anbaday war hadda bowa buntland hadal wuxuu ka qaadi kardhaa ma jidhe hadda madaxweyne hawshiisa waa iska wataa ciidan wuxuu soo dhuldhigay baarlamaanka odaygii ugu daaweynaana wuxuu yidhi shir guddoonka noqo mucaaradkiina magaalada kale ciidan soo dhigeen baa la leeyahay hadda anigu waxaan quustay goortaan arkay siyaasadda madaxweynaha sidaa waagtahay da madaxweynihii hore u dhaliili jiray war waxaan yaabay markii cabdiwaal uu yidhi madaxweyne deni waa fiican yahay talada ha dhaafo sababtoo ah jiritaanka soomaaliya qaranimadu tiir u yaho yidhi warkaas runtii samaylaraay ilma haddii aawsho waayaan edeermu waayaan war waa riyoodee deni wuxuu ku yidhi reer buntland maruu la doodaayey damacaygu waa dhaafsan yahay doorashiyo boobe inaan dumiyo maantaiyo inaan dib ugu soo laabto labadaa dariiqiya idindhahaa maanta kala doorta aryaa mucaaradka denina waxay dhaheen waa riyoode waxaad shalay diidaneed asaag taaggaa laguma dayo naw riyadiinu been weeye waxba kama jiraan weeye warnimio gardarra ma fiicnee musharaxiintu waxay diideen doorasho qofii oo codda inay dhacdo xildhibaanadii la soo xulin waa diidan yihiin maxay rabaan marka war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur hadda kahor wuxuu yidhi waa laysoo weeraray miyuu yidhi warraysal wasaare ciidanku waa ciidankanya miyuu yidhi ummadi laygu eedan jira hadda aragtan inaan badbaadiyey miyuu yidhi ciidankii kabaha lagu duugi laga samri maa miyuu yidhi war dad falanaatiin waxaasoo dhan anugu idinma sheegin idinmana dirsane xildhibaanku wuxuu wuxuu yidhi haddii aad aragtaan meel doorasha ka dhacayso ciidamo aad u fara badan la isugu keenay doorashadaasu xalaal maahan hal booliya nidig xalaala ma dhash ma ula jeedaa waar walla weynay doorasha aaddayaa iska diidaya ku dagaashayaa waa yeelkadiini warba waaqlow kula yaabamayo kulaylka gooja caddaawelka gubahaye hadda buntlandna arrimeeda waa xallisanaysaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa warkalamana gugi tegay wax lagu gartaa garoowe iyo bariyo isugoodiiyo goojacadde iyo godoo ciidan galay iyo gafur duubta quustiyo guulihii isxigay iyo war bashiiroo heestaada koobi waayo hadda kahor waxaa la qaaday marxabda gees ma diirna garoowe baylah ma ahan buntland qof waalan ma war xildhibaanadana leeyaha deniyaa soo qoray eh. horta kabtan ayuuma ku jiraa warba kuwa mucaaradkaaba daawud xanfar baa ku jira aryaanaha kalemaanay somalilan war kama haysiine eh. ajna aadan dhakhtar waxay tiri war abdilla waa aryaanaha iyo somalilan idinka warramaya si ay isu qabadsiin kadhaa aryaa bashiir oo amba kadhacaan kaa dhegaystow hayaha igajooga adna aadan dhakhtar waxay tiri eh. maamulada soomaaliya ka jira madaxweyne xasan shiiqaa xukuma haddee anagana madaxweyne muuse biixiyaanna xukuma cid kastoo soomaaliyana lamadaas madaxweyne wixii ay gaaraan ay ku gowra gowracan yihiin ununkuna raalliyaan ku nahayoo waa ku qanacsannahay heshiiskay kala saxiixdeen war cabdulla waxaan hubaa adna inaysan unuka dhihine halkaa aad iskaga fiiri waaladni hadday madaxweynihii federaalka aqoonsatay goonaystaagi miyay ka tanaasushay warbawaaqla war mahaysa markii buntland goonaysu taagi lahayd hadda miyaana dabamaryanaysaa nin aryaa bashiiroo war ma haysada baahashu beriga waxay maraysaa aan heshiinno aan wadahayno ila hadal adigan kuan weyne ila hadal adigan kuan weyne nawal cabdullah waa sidaad u sheegtee dad israaca kala raysan karin runtii waa inaga war saas maya meeli moolmuda mirjintiyo qaryi wayteka ahle warmadee joog markii somalilan laga soo tarxilay buntland waa ku soo dhowaysay war kalamaanay war ma haysaane shalatii ka dhacday waa la yaabay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan aagacaad iyo jaxjaaxa war waxaa la yidhi al-shabaabka nugulow galmudug lagugu naafeeye nagnagtiyo sidaad waxu rabtana hawshu may noqone nasab kuma muquuniyo awood nuuca aad tahay naxli kama xishootida markaad nabadda shaashayday nalkaagaa shabeellow ku damay oo nuxus galay naftaa kugu takuurane haddaad nuuxsa kari weyday nasiibkaagii aragtay adoo nolol ku waaraynin dhulka hayskusii nabin bulshadu kay nacdaa tahay doraad dhiiranayda shalay diiricsanayda maantana ku daabaarto dambaa kuu rusheegtewarwaaqla waxaad kaloo ka tagtay dayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaale welidigaashadiiniyo dawdhaafyadiini u dulqaadan mayne hanagu daaline samire weligiin kalemaanay warka waad rabjisaan sidaad waalantihiine waxna lidiima sheegi karo warkaanaad iga boobteene duqayn xul ayaa jeexjeexa iyo aagaxaad ku qabsatay nimankii khawaariij ahaa ciidamaduna jeey ka soo galeen kabtaydii maaragtayaa ka raacday caad iyo aaggiisana waa isaga huleeleen baa layidhi haraagiyiina daba joogaana layidhi ciidanku saacadaha soo socdana jihad bay gelayaana layidhi hadda waxa tuuta dulufa iyo cimaamad biibta geed saaranna waa la yaabaa layidhi gorgorow adigaan warhaynoo dhulkaan aad ka hadlaysa annagaa kaaga dambaynaye laba dhagar qabo inay miina duugayeen la sheegayaa la qabtoo gacanta lagu hayaa mid kastaana wuxuu sheegay magacii waalidkii ula baxay iyo kii shabaab ula baxeenoo afgarashada ahaa horta anigu waa yaabeen khawaariijtu ilmaha ay magacyaha u bixihayaan iyaka maa dhalay waa dee sida fakarka looga bedelayba magacana looga bedelay hadda magacii hore waa ridooba leeyihiin war maxamed la yidhaahda ayaa intay ka bedelaan ay u bixiyeen abuuqudaama iyo kowhay u qadaamayhaahe warkalamaanay warka waad iga boobteene duqaymada iyo dagaalada socdaaha waa badan yihiin deegaanka o dheegle gobolka shabeellada hoose iyo gobolka bayba waa lagu duqeeyey amiiro badanna waa tawafeenoo lugtay taageenaa layidhi warba mudug baa kula dagaalamaysaaniine haddee shabeelladana maxaa idin geynahaya war bashiiroo mudug iyo shabeellooyinka wax lagula dagaalamayo waa shabaab e hadde daacish maahan naw war shabaabka haddii lala dirirayo maxaa daacish lagu dhaafay bowa daacish ciidanka buntland ba haddee ku filan warkalamaanay hayamaday malaysu soo galay ilaa bilaayikuwa maroxda gobolka banaadir iyoonay koonfur galbeed ciyaartooydii oo galab tunfuyood isdara doonaan ka dambe hedhegay waldeeg dhaayay wal arig annagadu doonta <laughs> tan koonfur galbeeda mis muqdishuu wal arig goroonkidama aysan gordaasaan reer koonfur galbeeda buysabaan warmadayu ciyaaru waa hoomiyaa weeye ama idinla rugmataade buda lankitabar doronga warkaas lin sheege naw warmadayo garoonka miyaa qabsateen warbaomadayo kubadda waa cadaan iyo madow warmadayo warkiisa been ha u maleynine taageerayaashiis ilaa buurha kabay ka yimaadeen war farxaanow adiga war hayne eh. taageerayaashii koonfur galbeed ee weedow ka yimid eh. waxaa la arkay iyagoo hor tuban garoonka injineeriirisow ekistadiw koonis birtama eshabaga eh. birtama eshabaga wariiriyow baale waliidhiyaawley dhugunsooyaleeni warmaday war mahaya haddii aan idiin tiriyo magacyada ciyaartooyda koonfur galbeed deerow keerow madee isku aamow aliyow madnuur bukurow isaag aliyow iyo qaar kaloo badan iyo qaar kalo badan war bisla magacyadan aad tirisay anigu yaabay ma soomaaliba war waaqlow gowdhan bakayle dabgalbaneed buritorile waraabe iyo adago waagle eh soomaali iyo waryax warba waxaa kadlaysan garan maynee ciyaartiina sheegaysaaniin hadda buntland ma rag qaaddacday war bashiirow hooyo ilmaheeda qaaddacday miyaad ku faanaysaan war bashiiro waxaa la yidhi shiikh tuuga iyo shandhalxogareeba haddii la arko waa qirusamaan warba hooyada haddii carruurta ku caasido danbay uga tegaysaae gudayo buntland inaan ku dayo siday dowladeedu tahay maasiyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsamaynaytu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo

Quran.